أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى min ra'sihi fafidya fafidyat min صiyaamin aw sadaqat aw nusuk faإida amintum faman tamattaca biاlcumrati ila اlxaji famastaysar fama staysara min alhadi faman lam yajid fasiyaamu halaaثati أyaamin fi اlxaji wasabca wasabcatin idaa rajactum tilka casharatun kaamilah dalika liman lam yakun ahluhu xaadiri اlmasjidi اlxaraam wاtaquu اllaha wاclamuu ana allaha shadiid اlciqaab bismi اllahi الraxmani الraxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آlihi وأصxaabihi أجمaعين أma bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraةi الbaqرة casharkeena caawa wuxuu ka bilaabmaya aayadda boqol sagaashan iyo lixaad ee suuradda ka mid ah <clears throat> aayaddan halkan ilaa dhowr aayadoodna waxaa bilaabmaya axkaam xajka iyo cumrada ay leeyihiin ayaa looga hadlayaa oo aada u fara badan laakiin xajka iyo cumrada un ku dhex jirto ku saabsan ee axkaamtii noo soo socotay ayayna ka mid ahayd waxaan ka soo hadalnay qisaastii iyo axkaamteedii kadib waxaan ka hadalnay wasiyadii dardaarankii siyaamkii ama soonkii jihaadkii axkaamtiisii halkan marka waxaa looga hadlayaa axkaamu alxaji waalcumra qaala tacaala alla wuxuu yidhi wa waatimuu dhammaystira alxaja xajka iyo waalcumrata cumrada dhammaystira lilaahi ilaahay dartiisna u dhammaystira laamku waa tacliil wa atimuuduuna ku tacalluqayaa sababtaad ama cilladda aada u dhammaystiraysaan baa waxay tahay ilaahay dartiis ee aayaddan jumladan marka waxaa lagala baxayaa dhowr xugun awalan tafsiirka wa atimuu macnihiisa wa atimuu waxay ku fasireen mufasiriinta qaar xajka dhammaystira bimanaasikihi acmaashiisa ku dhammaystira acmaashiisa ku dhammaystira marka la leeyahay arkaantii iyo waajibaadkii iyo mustaxabaadkii waa soo gelayaan arkaan buu xajku leeyahay arkaantiisuna waxay tahay alixraamu in la xarmado yacni xarmasho in la niyeysto laba rukniga labaad waxa uu yahay alwuquufu bicarafata carafo oo la istaago waqtigeeda rukniga saddexaadna waxa uu yahay dawaafu alifaadati ama dawaafu alziyaarati ama dawaafu alrukni intaasoo magacba waa la yidhaahdaa dawaafka maalinta tobnaad bilaabmaayo oo qof kasta oo xaaji a ah noocuu doonaba hau u laga rabo rukniga af waana midka alla uu yihi walyatawafuu bilbeyti alcatiiq rukniga afaraadna waxa uu yahay asacyu bayna safa waalmarwa safae marwa in la sacyiyo oo xadiidku wuxuu ahaa yaa ayuha nnaas ina allaha kataba calaykum sacya fascow ilaahay wuxuu idinku qoray sacyi ee sacyiya afartaas rukni ayuu xajku leeyahay cumradana waxay leedahay saddex rukni alixraam in la xarmado iyo dawaaf in lala imaado iyo alsacyu bayna asafa waalmarwa saddexdaa tiir ayay leedahay cumraduna waajibaad buu xajku leeyahay cumraduna ay leedahay waajibaadka xajka waxaa weeyaan marka waajib iyo rukni markaan leenahayna laba macnay kala qaadanayaano rukni waxaa la yidhaha marka xajka la joogo wax aan bedel aqbalaynin oo aan bedel lahayn ilaa in un la sameeyo ay tahay wax kaa bedelayo oo aada bedel u qaada looga qaadan karaa ma leh waayo ruknigu waajibkuna wax in la sameeyaa ay waajib tahay haddii laga taga laakiin bedel leh waayo waajibaadka badan marka waajibaadka xajka waxa ay yihiin alixraamu min almiiqaati in miiqaadka laga xarmado miiqaadka waa ka hadli doonaa meelihii yacni nebigu uu xadeeyey qof xaj iyo cumro raba inuusan soo gudbin ilaa isagoo muxrima ah ma ahane marka alixraamu min almiiqaati miiqaadka oo laga xarmado mabiitu musdelifa habeenka tobnaadka ciidda habeenka ay soo gelayso musdelifo in lagu baryo kan saddexaadna waxa uu yahay ama waajibka saddexaad ramyul jimaar dhagaxda in la tuurto waajibka afaraad waxa uu yahay eh, alxalqu tinti in la xiirto ama la gaagaabsado waajibka shanaadna waxa uu yahay eh, mabiitu minan habeenada mina la baryo ee koob iyo tobanka markay soo gelayso iyo labiiyo tobanka in lagu baryo ee habeenka saddex-iyo tobnaadna qofkii aan degdegaynin inuu ku bariyo eewaajibka kale waxa uu yahay waxa uu noqonayaa kan kale dawaafulwadaac oo markuu xajku dhammaado qofka aafaaqiga ah ee asagu markaa yacnii bannaanka ka yimid een reer maka ahayn waxaa laga rabaa dawaafulwadaac inuu la imaado oo uu intaanu bixin oo unan ka safrin maka dawaaf inuu la yimaado intaas marka waxa ay tahay haweenta xaaidka idka ayaa laga dhaafay dawaaful wadaaca intaasna marka waa waajibaadka xajku uu leeyahay waxaa kaloo xajku uu leeyahay mustaxabaad intii aan rugnina ahayn waajibna aan ahayn mustaxabaad unbay iska noqonayaan waxyaabaha markaa la sunneeyo waay marka wa atimu lxaja waalcumrata marka la leeyahay cumradii iyada waajibaadkeedu muxuu noqonayaa alixraamu min almiiqaat in miiqaadka laga xarmado hadduu qofka aafaaqi yahay hadduu maki yahayna inuu maka ka baxo oo uu xilliga tago ou saa kusoo galo marka miiqaad in laga soo xarmado koow iyo xiirashada labadaas ayaa marka waajibaadka cumraduna ay leedahay ay tahay ayb intaas marka in la dhammaystiro ayaa lays amray mas'ale marka taas waaye waxaana macnahaas oo kale ku yimid qiraa'o shaad ah oo wa aqiimu lxaja waalcumrata la akriyay qiraa'o shaado waaye laakiin tafsiir waa gashaa shaad bayaanba la akrinine haddana laakiin tafsiir waa ku filan tahay macnaheeduna wuxuu noqonayaa xajka iyo cumrada ooga iqaamatuhumaana waa maxay arkaantii iyo waajibaadkii iyo in lala imaado macnaha labaad waxaa la yidhi wa atimu lxaja oo lagu fasiray cali iyo keyrkii ayaa ku fasirayaan yani saxaabo kale an yuxrima min duwayrati ahlihi <coughs> gurigiisa inuu ka xarmado oo miiqaadkaba uunan la sugin oo gurigiisaba uu ka xarmado mufridan isagoo xaj keliya gooni u xiranayo haddana soo laabanayo safar labaad cumrada haddana u unkayo oo u bilaabayo labadaas marka yaa laga rabaa inuu inuu mufrid cumrada iyo xajka uu kala gaar yeelo gurigiisa inuu ka xarmado marka in laga xarman karo qabla almiiqaat in la xarmo karo saxaabo badanaa ku tageen dhib ma laha miiqaadka ka hor waa la xarman karaa laakiin kadib waa maya in la gudbo lama ogolo miiqaadkaas qofka isagoon xarmanayn mar haddii uu xaj iyo cumro uu rabo ayb marka gudbitaankay wax ka dhashaan ma ahane qabla almiiqaat hadduu qofka sii xarmado meeshii nebiga ha gudbin adoo xarman ma ahane uu yidhi waaba isagoo xarmanowba gudbaa meeshaas marka tafsiirka aayadda marka culimada qaar sidaas way ku macneeyeen ayb cumar isaga wuxuu leey waaba wa atimu lxaja waalcumra waxaaba laga kala wadaa mid kastaa gaarkiisa in loo dhammaystiro waxba aan la isdhexgelinino marna la xajiyo marna la cumraysto walidaalika tamatuca iyo dadka waa ka celi jiray cumar radia allahu canhu isagoo ulajeedada uu ka rabaa ay tahay in la dham in yacnii mar walba beytka uu ku camiran yahay dad un markaa usoo safraayo ama xaj ahaan ugu soo safraayo ama cumro ahaan isaga marka maslaxadaasuu ka fiiriyey ee tamatucu waa xaaraan ma qabin isaga sidaasna aayadda marka waxaa kaloo laga qaadanayaa xajka iyo cumradu inay waajib yihiin maadaama lays amray dhammaystirkooda ee cumradu baa laysku khilaafsan yahay xajka war male isagoo arkaanul islaamkuuba ka mid yahay cumradana waxaa soo arooray xadiidkii xadiidkii jibriil waxaa ku jirtay wa an tactamira wa an taxuja albeyta wa tactamira ayaa ku jirtay riwaayaadkiisa mar haddii xajka rukni ahaan loola cadfay iyaduna inay waajib tahay ayaa laga qaatay meeshaas iyo xadiidkii nebiga oo haweenka ku yidhi calaykunna jihaadun laa qitaala fiihi jihaad ayaa korkiina ah dagaal aan lahayn dhexdiisa alxaju waalcumratu xaj iyo cumraa laydinka rabaa waajib idinku ah marka calaykunna lafdigaas wuxuu keenaa wujuub korkiinna waxaa saaran wayn nusuustaasaa marka cumraduna inay waajib tahay laga qaatay oo laga fahmay masalada kale wa atimu lxaja waalcumrata lilaahi laga qaadanayo waxay tahay xaj iyo cumro haddii la bilaabo inaan laga bixi karin ilaa in la dhammaystira ma ahani xataa hadday hallaabaan oo ay baaba-aan oo ay buraan oo xajku uu buro cumradu ay burto waa la dhammaystiraa iyada oo faasid ah lasii wadaa acmaasha iyo cibaadaadka kalena waa uga duwan yihiin meeshaas marka xajka iyo cumrada wa atimuu dhammaystira oo ooga alxaja xajkii iyo walcumrata cumradii dhammaystira lilaahi ilaahay dartiis u dhammaystira fa in uxsirtum haddii la idin sharo oo la idin celiyo la idinka celiyo xajkii iyo cumradii inaad gaartaan oo beytkii ama kacbadii aad gaartaan haddii la idinka sharo la idinka celiyo fama staysara facalaykum korkiina waxaa ahaaday maa wixii istaysara fududaaday oo min alhadyi xaal uu hadyiga ka mid yahay kaa jumladan iyadana waxay ka hadlaysaa ixsaarka ayb ixsaar waxaa la yidhaahdaa xajku wuxuu leey laba shay waxaa la yidhaha alixsaaru iyo walfawaat ixsaar waxaa la yidhaha qofkii iyo kacbadiiba in la kala dhex galo ou gaari waayo meelihii muqadasaadka ahaa kaas waa ixsaar fawaatna waxaa la yidhaha cidna ma celinin oo isaga iyo beytka lama kala celinin laakiin waa gaari waktigii xajkii oo loogu talagalay ee wuquufu carafo kala dhaafay oo maalinta yacni waaga maalin maalinta ciidda ayaa waageediibaa ku bariyey isagoo aan carafo soo marin ninka xajka waa ka tegey waana soo xarmaday laakiin wuquufkii baa dhaafay ninkaa marka xaalkiisu waxaa weeyaan muxsar lama dhehee waa nin fawaad baa ku dhacay qofka uu fawaadka ku dhacana gurigiisa iskaga soo laaban maayee cumro ayuu ku xalaaloobaa waa inuu marka cumro dawaaf intuu sameeyo sacyi sameeyo kadibna tinta ou xiirto markaasuu gurigiisa isaga soo laabana ee iska soo bax uun ma aha ayb ixsaarkay marka aayaddan ka waramaysaa fa in uxsirtum ixsaarku marka ee dhowr meelaa laga fiiriyaayo meesha ugu horeysaa waxay tahay bima yaxsulu lxasru qofka in la sharay ama beytkii isaga in la kala dhex muxuu ku xasilaa meeshaas marka culimada waa isku khilaafeen oo jumhuuru ahlilcilmi ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo imaamu shaafici iyo waxay ku tageen oo ibnu cabaasna laga haayaa laa xasra ilaa bicaduwin cadow unbaa qofka iyo kala dhexgeli kara kacbada cadow unbow qofku wuxuu ku noqon karaa muxsar aayaddanna marka sababta ay ku timid ama waxay ka waramaysaaba waxay tahay nebigii oo laga celiyey sala allahu calayhi wasalama kacbada inuu gaaro sanadku markuu lix ahaa xudaybiya nebigana meeshii ayuu ku xalaaloobay lagu sharay oo uu dhaafi waayey waana iska laabtay intuu xoolihii oo wadayna uu qalay marka waxay yidhaahdeen laa xasra ilaa bicaduwin cadow unbaa qofka ka celi karo cadowgaas ama muslim ha ahaado ama gaal ha ahaado lama kala qaadin taas marka wixii kasoo haray cadow waxay leeyihiin ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo alimaamu shaafici iyo aimada in badanoo ka mida qofku muxsar ku noqon maaye waa iska fadhina markii uu raysto hadduu jiro hadday ahayd haddii jab uu ahaa markii uu caafimaado unbuu markaa aadayaa ixraamkii ma iska bedelayo dharkiisaas ixraamkuu ku taagnaanayaa barafuun ma marsan karo wixii ka xaaraan ahay dhan waa ka xaaraan waana sugana sidaasay leeyihiin bacdi ahli lcilmi madhab saddex yani madhabka labaad waxa uu yahay ibnu mascuud iyo keyrkiisaa ku tegay iyo ku fuqahada kuufiyiinta sida sufyaanu thawri iyo kale iyaga waxay leeyihiin wax kasta oo qofka kacbada ka celiyaa waa xasri waa ku xasila jiro iyo qofku inuu jabo iyo inuu yacni cadow inuu sharo iyo kulligood waa isla wada mid oo xasri baa ku waa ku xasili karaa waxayna deliishanayaan dabcan xadiid nabiga sala allahu calayhi wasalam alxajaaj bnu camrin alansaari uu nebiga ka wariyey oo man kusira qofkii la jebiyo ow curija ama la jiiseeyo faqad xalla waa xalaal noqday wacalayhi alxaju min qaabilin sanad labaaduu soo xajinaa culimmadii hore marka waxay yihahdeen xadiidkan dacfi iyay ku sheegeen laakiin sida xooga badan xadiidku waa saxiix ee waxayna ku macneeyeen iyagu ay yidhaahdeen qofkan oo yacnii markuu jirado xalaaloobayo oo muxsarka ku noqonayo jirada waa qofkii ishtiraad la yimid ishtiraadkuna maxaa la yidhaha markuu xiranayo ayuu wuxuu yidhi labayk allaahuma xajan allaahuma maxillii xayu xabastanii ilaahu xajaan kugu dhawaaqay ilaahu meeshaad igu celiso ayaan ku xalaaloobaa shardigaasuu xirtay shardigana marka xadiid bukhaari kusoo aroorayaa jiro dubaaca ee ay nebiga sal l l slam ay tiri waa xanuunsanaa inaa yacni xajkii inaan wadi waayaan ka cabsanayaa waana xanuunsanayaa maxaan sameeyaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi ahillii washtaritii xajka ku dhawaaq oo xiro shardina shardisana oo maxay shardisane marka anna maxillii xaysu xabastanii ilaahu meeshaan ku xalaaloobaayo waa meeshaad igu xabisto oo igu celiso marka waxay leeyihiin ibnu cabaas iyo keyrkiis xadiidkan qof wax soo shardistay ou ka waramaa amaa kaan wax shardisanin sidiisa u jooga isaga mar haddii waxaa haystaa cadow aynan ahayn madhab saddexaad baa jirto xasriga ku jirta oo oo dhahaysa iyada wax xasri a ah maba jiraba bacda nebi sala alla ly slam nebigu uu khaas u ahay markii nebigu uu dhintay ka gadaalana wax qof muxsar noqonaayo maba jiro waana madhabka ugu daciifsan labada madhab saddexda madhab ayb fa in uxsirtum marka qaar baa luqa ku kala saaro waxay leeyihiin axsara iyo xasara waa kala duwan yihiin axsara marka la yidhaah oo bilhamzati hamzada la keeno rubaaci laga bixiyo macnaha laa yakuunu ilaa yacni marad iyo wax lamida ma ahani axsarahu lmaradu jiradii ayaa ayaa xabistayaa la leeyahay haddii cadow ay tahay xasarahu lcaduw baa la dhahaa bay leeyihi qolada kale marka waxay yidhahan labadaba laba luqo waaye waxaana u daliila aayadda lafteeda aayadda hadda xasriga ay ka waramayso cadow waaye middi cadowga ahayd waayo waayo fain uxsirtum fama staysara min alhadi aakhirka maxaa la yihi faidaa amintum jiro maa laga nabad galaa mase cadow waa laga nabad galaa cadow waa laga nabad galaa iyadoo marka cadow ou e, yacni xasrigii cadowga ayaa waxaa laga cabiray uxsirtum la yihi oo axsara laga bixiyey qur-aankana meel ka dambayso oo luqa looga daliishan ogyahay ma jirto tanaa daliil u ah marka axsara iyo xasara labadaba luqataani inay yihiin marka luqadiina halkaasaa iyada marka loogaga jawaabay sheekh maxamed alamin shanqidi laftiisa madhabkaas shaafici iyo a'imadaas u rajaxaan ayb fain uxsirtum haddii la idin sharo oo la idinka manciyo inaad kacbadii gaartaan laydinka celiyo haddii la idinka celiyo oo cadow uu idinka celiyo ama calaa qowli ibni mascuud iyo ay jiro iyo wax lamida ah, ayb fama staysara facalaykum korkiina waxaa ah maa wixii ay ladii kii ayaa ah istaysara fududaada fududaado yacni wixii fududaaday dheh min alhadyi hadyiga xaal uuna ka mid yahay meeshaa marka waxaa laga qaadanaa qofka muxsarka ah xoolo inuu gowracayo hadyigana neef ari ah baa u yar lo waa ku gowrici karaa neef geelana marka waa samayn karaa waa ku samayn karaa ishtiraag waa samayn karaanoo neef geela toddobaa wadaagayso neefka lo-dana toddobo arigu laakiin hal qof unbuu ku filan yahay dhiigga noocan marka waxaa la yidhaha damul ixsaar damul ixsaarku marka dimaa'da xajka iyo cumradu ka mid yahay dhiigga xajka iyo cumrada ka waajibana aaduu u tiro badan yahay waana axkaam badan yahay weliba ilaa culimada qaar ibnu dahiira alimaam ibnu dahiirata shaafici kitaab ayuu leeyahay kifaayat lmuxtaaj la yidhaahdo matbuuc ah dimaa-da bisow ka sheekeeyaa dhiigaga xajka cumrada ka waajibow ka sheekeeyaa waana kitaab aada u weyn oo kan kasii weyn wax kale kama hadlayo dimaa-daas axkaamteedu kaa ka hadlaa marka mas'aladeedu waa waa adag tahay waana tafaasiil badan tahay demkan marka damulixsaarku dhiiggaasuu ka mid yahay wuxuuna soo gelaa kuwa la yidhaha damulbedelka oo bedelka iyo waxaa aqbali karo korkiisa marka hadyi baa laga rabaa hadyigaasi marka haddii uu wado waa gowraca ah. ayb haddii uunan wadin muxuu sameynaa marka haddii hadyi uusan haysanin maqasabaa inuu gowraco mise bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin dimadiisa ayaa korkiisa laga rabaa markii uu helo waa inuu gowracaa ayaa un laga raboonayaa qowlka labaadna wuxuu leeyahay maya ee isaga bedel uu leeyahay waa dam oo bedel leh haddii uu hadyigii neefkii waayo neefkii baa la qiimeynaa lacag baa lagu qiimeynaa marka lacag lagu qiimeeyo badaraa laga dhigaa ama yacni neefkii baa badar loogu lagu qiimeynaa badarkaas ayuu bixinaa marka waa bedel ama waxaa kaloo u bannaan haddii badarkii iyo aan la helayninna badarkii laftiisii in soon loo bedelo sidee soon loogu bedelaa koombadiiba hal maalinaa lagu aadinaa oo soon marka neefkii hadyigaa laga rabaa haddii hadyiga la waayo bacdi ahlilcilmi waxay leeyihin isaga unbaa waajiba bedel ma laha waagi ou helow bixinaa ahlucilmiga intooda badanse waxay leeyihiin bedel buu leeyahay oo haddii la waayo waxaa lagu bedelanayaa cunto neefkii baa inta la qiimeeyo badar loo bedelo qiimihii badarkaas ayuu masaakiin siinaa haddii laga dhiga marka badarkii la waaye lafteedana markaas wuxuu aadayaa soon soonkana marka koom waxaa lagu qiyaasayaa badarkii ayaa la koombeynaa koombadiiba maalinay kusoo aaday soonkeeda ayib kaasaa marka damkii marka iyo dhiiggii damulixsaarkii halkaas isaga maray wixii marka badar bixin ah ama neef la qalaayo ah haddii xaramka loo diri karo oo ninkan meesha lagu celiyey laakiin xoolihii xaramka laga gedi karo meeshaasna lagu gowrici karo ee badarkii halkaas la geeyi karo xaramka xaq u leh masaakiinta xaramka wixii soon ahna meeshuu doono isaga soo nacam ila soonku masaakiin wax kasoo gelaya male iyade nacam ayb wax kale ma laga rabaa marka ninka muxsarka ah tintuu xiiranaa marka hadduu xoolihii wado xaggee xoolaha lagu gowraca marka xoolahan marka damul muxsarka qofkan la muxsarka ah demka laga rabo oo uu qalaayo neefka xaggeebuu ku qalaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee asxaabtiisa xudaybiye markii lagu celiyey bartii nebigu uu joogo xoolaha ku qalay meeshaas marka waxaa naska ama xadiidkaa uu tilmaamayaa meeshii lagu sharay ayuu neefkaa ku xalaaloobay meeshuu ku gowraca haddii laakiin xaramka uu gaarsiin karo waxaa afdala inuu u dhiibo cid aamina oo xaramka la gaarsiiyo marka haddii xaramka la gaarsiiyo miska xiiranayaayo maxalaalooba markaas waa inuu iska sugaa intii waktiga ay dimaadu du xoolaha la qalayo ee maalinta tobnaadka oo kale markuu isleeya layle waa la qalay markaasuu iska xalaalooba haddii kale oo cid aaminoo u dhiibo oo waayana bartiisau ku gowracaa sida nebiga uu sameeyey sal l l slam markaana tintii ayuu xirana ama waa gaagaabsanaya hadday naag tahayna wax yaray ka goynaysaa xaj ma laga rabaa labaad xajkaas haddii uu yahay xajkii xajatulislaam waa lagu leeyahay weli ninkaa ma xajinin haddii xajatulislaam ounan ahaynoo xaj tadawuc oo sunno ou ahaana ma laga rabo wax waajib sano damba ku ah ma jiro haddii nadar ou ahaa waxaa xajkaa oo ku socdo oo isaga isku laazimiyo nadareyna waa laga rabaa ilaana nadarku waa waajib ayb walaa taxliquu ru'uusakum walaa taxliquu ha xiirinina ru'uusakum madaxyadiina ha xiirinina xataa yabluga alhadyu hadyiga intuu ka gaaraayo maxillahu meeshii uu ku xalaaloobaayey ilaa uu ka gaaraayo hadyiga maxillahu marka waa mafcil waa masdar miimi ah ee daraf miimi ah waqtigii uu xalaaloobaayey makaankii uu ku xalaaloobaayey labadaba waa laga macnay karaa ayb aayaddan walaa taxliquu ru'uusakum xaggay ku cadfan tahay laba tafsiiraa ku jirto tafsiirka koowaad waxa uu yahay wa atimu lxaja in lagu cadfo waana loo badan yahay oo walaa taxliquu ru'uusakum waa jumlo wa atimu lxaja ku cadfan ayb tafsiirka labaad wuxuu leeyahay fama staysara min alhadi baa la raa ayaa lagu cadfaa haddii marka fama staysara min alhadyi lagu cadfo macnuhu waa isbedelaa wuxuuna noqonayaa fa in uxsirtum haddii la idin sharo fa calaykum korkiina waxaa amaa wixii istaysara fududaaday oo min alhadyi xaal uu hadyiga ka mid yahay walaa taxliquu ha iyo inaydnan xeerin yacnii ha xeerinina ru'uusakum madaxyadiinna xataa yabluga alhadyu ilaa hadyigu uu ka gaarayo maxillahu meeshii uu ku xalaaloobayey ama waqtigii uu xalaaloobayey marka haddii famastaysara lagu cadfo waana tafsiirka ibnu mascuud dabarina isagoo doortaye waxay noqonaya marka ninka muxsarka ah laba shay aa laga rabaa hadyi waa ku waajibay waxaa kaloo ku waajibayo tinta inuunan xiiranin ilaa hadyigii xoolihii ay gaaraan meeshii ku xalaaloobayeen meeshay ku xalaaloobayeenna waa sheegay oo waa laba meel un middood waxay ku xalaaloobayaan meeshii lagu sharay meeshii isaga looga celiyey inuu dhaqaaqo looga ka dhaqaaqi waayey waa ku xoolihii waa ku qali karaa waana marka weliba waxay tahay marka markaasi waxa ay tahay marka qof aamin oo ka qaado oo meeshii gaarsiiyo xaramkii uu waayo ninkii meel xilli ah lagu xabisay xaram maba gaarin xoolihii waa wadaa ama meeshiiba xoolo ka iibsaday mana gaarsii kara meel kale ninkaa marka maxillahu hadyigaas xaggee u ah meeshuu ku xalaaloobaayey bartaas lagu celiyey w marka ilaa hadyiga waqtigiisii iyo meeshii lagu celiyey uu ka gaara meeshuu ku xalaaloobayo uu ka gaarayo meesha lagu celiyey ah yaanu tinta xiiranin marka xoolihiiba u qalayaa markaasu tinta xiiraha ama waxay noqon kartaa marka haddii uu xoolahaasi la qaadi karo la xaramka la geey karo laakiin asaga loo diidan yahay xoolihii qof aaminuu u dhiibayaa waktigay xalaaloobayaan waa goorma waa maalinta tobnaadka ama waqtiyada xajka marka uu maalmaha xajka markaa iyo meesha lagu qalayo iyo waqtiga la qalaayo marka la gaaro unbau tinta xeero karaa inta kale wuxuu baaqi ku ahaanaa sidiisaas ixraamkiisa tafsiirka ibnu mascuud marka sidaas waay hal arrinna waa jirtaayo waa inuunan degdegin qofka haddii la sharo oo xajka laga celiyo kacbada inuu gaaro waa inuu sugo ilaa uu is yiraahdo waqtigii bis waaye waqti kale kuuma harin ee mar bil iyadoo xajka ka dhiman taha haddii la celiyo maahan inuu iska boobsiiyo waxaa laga yaabaa in usbuuc ka bacdi iyo hadduu dadkan iskala hadla iyo waxaa dhici karta in lasii daayo marka waa inaanu degdegin isaga laftiisa haddii aan waatimu lxaja alxaja waalcumrata ku cadafno waxay iska noqonee wax iska musta'naf ahoo si si caam ah qofkii xaj soo xirtay yaanu xiirin tintiisa ilaa la gaaro yacni marka qofkii xaj iyo cumro soo xirtay tintayaanu xiirin ilaa laga gaaro waktigii hadyiga ama meeshii hadyiga waana maalinta tobnaad walaa taxliquu ha xiirinina ru-uusakum madaxyadiinna ha xiirinina xataa intii yabluqa alhadyu hadyiga uu gaarayo maxillahu makaanu xalaaloobidiisa meeshuu ku xalaaloobayey ama waqti xalaaloobitaankiisa ayb xadiidka marka xudaybiya sulx xudaybiya qisadeeda ku saabsan marka la fiiriyo meesha lafteedu ku xalaaloobi karaa faman ka ibnu kathiir isaga marka wuxuu doortay eh, wuxuu isagu doortay qowlka kale waayo xadiidkaas isagoo fiirinaya nebiga sal ll ly slam xudaybiya ayuu tinta xoolahana ku qalay tintana ku xiirtay faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk faman qofkii kaana ahaaday minkum xaal ou idinka idinka mid yahay mariidan mid jiran ahaaday ow amase bihi fiihi isaga dhexdiisa adan dhib ou ahaaday dhexdiisa dhibka oo min ra'sihi madaxiisa yacnii xaggiisa ka ahaaday markaa faxalaqa xiirtay facalayhi korkiisa waxaa ah fidyatun fidyo fidyada oo min siyaamin soon ah ow amase sadaqatin sadaqa ah ow amase nusukin gowrac ah yacni xoolo ou markaa gowracayo tintii marka yaan la xiiraninaa la yidhi haddii jiro ay timaado ama madaxii qofka uu aman ka daqramo ama madaxii dhibaata jiro un ay asiibto qofkaa uu u baahdo muxrimna uu yahay tintiina inuu xiirto uu u baahdo muxuu sameynayaa waa iska xiiran karaa fidyowna bixina marka alla meesha aayaddan taasuu ku tilmaama aayaddana waxay kusoo degtay baa la yidhaha kacbu bnu cujra radia allaahu canhu oo waqtigii xudaybiya ayaa waxaa loo keenay rasuulka sala alla ly slam isagoo injirtu ay ka daadanayso ay wejigiisa ku daadanayso oo madaxii marka ay aada uga dhibtay ayaa loo keenay markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal ll l slam waxaan arkayaa injirtaani inay aada kuu dhibtay ee markaa yacnii ma helaysaa yacnii neef ari ah oo yacnii neef ari ah iska gowrac tintana xiiro timi inuu iska xiiro ama sadaqo bixi ama miskiin markaa quudi ama yacni waxaan ujeedaa soon aayadda marka waxay ku timid qof cudurdaar oo madaxa ku xiirta leh haddana muxrim ah inuu u bannaan yahay tinta inuu xiiran karo dembi uunan ku gelaynin beddelkeedana fidyo uu bixinayo maxaa laga qaadanaa marka meeshaas qof aynan dani u geynin uma bannaano inuu tintiisa uu taabto in allaale inta uu muxrim yahay tintiisa ma taabo karo qofkii aynan dan u geynin haddii midkii danta u geysay fidyo la amray oo waajib ay ku noqotayna midkii ciyaar ciyaar iskaga xiirtay ama kas isaga xiiray tintii isaga in fidyo laga rabo min baabi owlaah wey waayo ninkan u dhibaataysan ayaa la yidhi fidyo ha bixiyo oo xiiray tinta kaan u dhibaataysnayn waaba kasii daran yahay ayb saddexdaas mas'alaba marka meesha waa ku jiraan oo min maxduuraati alixraam waxaa ka mid a ah in tinta la taabto waxyaabaha ixraamka xaaraanta ku noqonayay ka mid tahay qofkii cudurdaar leh inuu xiiro karo waa masalada labaad markuu xiirtana inay ku waajibayso fidyo ayb fidyadiina waa looga hadlay aayadda oo alla wuxuu yihi faman qofkii kaana ahaaday huwa isaguba minkum xaal ou idinka idinka mid yahay mariidan mid jiran ow amase bihi ay fiihi isaga dhexdiisa adan dhib ou ahaaday dhexdiisa min ra'sihi dhibka oo min rasihi madaxiisa xaggiisa ka ahaanayo yacni madaxa ayuu dhib ka qabaa meeshaa marka waxaa qadaran yacni dalaalatu iqtidaa baa ku jirto muqtadi baa jiro oo marka waa wuxuuna noqonayaa faxalaqa xiirto ninkii sidaa ah oo faxalaqa tintii xiirtay fa calayhi korkiisa fidyatun ayaa ah fidyo ayaa dushiisa ah fidyaa laga rabaa fidyada oo min siyaamin soon ah soonka xadiidka nebigaa caddeeyey waa saddex beri inuu saddex maalmood soomo ow amase sadaqatin ayaa korkiisa ah sadaqo owdan marka waa takhyiir takhyiirka marka saddexdan midkuu doonou dooro karaa ow amase sadaqatin sadaqo sadaqaduna marka waxaa weeyaan lix miskiin in la siiyo halaathatu aasuc saddex suus in lix miskiin la siiyo markaa saddex suus marka lix miskiin la siinaayo halkii maskiin meeqa kusoo aadayso nisfu saacin suus nuskiisa kusoo aadayso sadaqadiina marka xadiidku saasuu ku fasiray ow nusukinna dabxu shaatin waayo neef ari ah in la gowraco saddexdan marka midii uu doono ayuu ka dooran karaa tartiib ma aha waa takyiir dhiiggan marka waa waa takhyiir khiyaar uu leeyahay meeshaan marka waxaa munaasaba waxyaabaha ixraam markuu qofka galo cumro ama xaj ou xirto waxyaabaha marka lixraamka in looga hadlo maxduuraatulixraam qofka ixraamku waxyaabaha uu keensanaayo qofku inuu inay xaaraan ka tahay waxyaabaha uu xarimaayo ixraamka ayb markaad xarmato xaj ama cumro waxaa kaa xaaraam ah dhowr waxyaabood waxyaabahaas marka qeyb waxay quseeyaan dharka wax ziinada ayay khuseeyaan qayb waxyaabaha ziinada khuseeya waxaa ka mid a dharka xaggiisa nin marka uu yahay qofka waxaa ka xaaraam ah dhar toltolan inuu labisto waa ka xaaraam dharka toltolanna waxaa la waxaa laga wadaa dhar jirkiisa lagu cabiray oo markaa yacni jirkiisa ku cabiran oo jirkiisa lala ekeysiiyey waxaa ka mid a marka dharka noocaas shaatigaa soo gelaayo surwaalkaa soo gelaayo qamiiskaa soo gelaayo funaanaddaa soo gelayso dabagaabkaa soo gelayo waxaas oo dhan adiga ama lug taada lagu cabirayo laba lugood leh sida surwaalka iyo wixii la midka oo kale wixii labadaada gacmood ku cabiran oo shaati iyo qamiis iyo kale ah iyo waxyaabahaas dhan baa soo gelayaan libaaska waxaa kaloo xaaraan noqonaya ninka ka xaaraan ah wax allaale wixii madaxiisa uu ku daboolayo inuu madaxii daboolo waa ka xaaraan ama koofi ha ku daboolo ama cimaamad ha ku xiro waxaas dhan markaa ninkii wuxuuna xagga xagga labiska waxaa ka xaaraan ah lubsulmakhiid shay la tolay labisashadiisa shayga la tolayna macnihiisa kaas waay ee ma ahan shayga la tolay wixii dun lagu harqaamay oo dhan inay xaaraan ka tahay ma aha oo dadka qaar waxay moodayaan labada go' haddii darfaha laga tolo oo maradan ay iska furan tahay laakiin dun harqaan saa loo mariyey wuxuu moodaa inaysan bannaanayn hadhowna wuxuu le lubsulmakhiid ayaa makhiid fuqahada maxay u yaqaanaan fuqahada waxay u yaqaanaan wixii jirkaaga lagu cabiray oo lagu tolay marka maxaa la rabaa go' hoose iyo go' kore un inuu ninka qaato waxaa ka xaaraam ah inuu madaxa daboosho madaxa marka shay saatir oo madaxa asturayo jirkiisa la xiriiro uma bannaana laakiin madaxiisu hadduu ku asturmo wax aan jirkiisa ku dheganayn dalladoo kale iyo saqaf oo hoos galay baabuur raacay dhib male waxaas nacam ninkaa madaxiisu waa faydan yihi ninkii dhintay nebiga sal ll slam ee hashiisa ay riday waa kii nebiga ku yidhi sala allahu calayhi wasalam kafinuuhu fii thawbayni laba mara ku kafaniya fii thawbayhi labadiisa mara ku karfaniya waxaad walaa tukhamiruu rasahu sahu madaxiisana ha daboolinina madax ma la daboolayo waxaa kaloo xaaraam ah diib iyo barafuun inuu marsado waa ka xaaraam yani intaanan diibka u gudbin naagaha lebiska marka laga hadlaayo laba shay baa iyada ka xaaraam ah bis niqaab indhashareerkan lagu xiraayo madaxa ee marka isaga yacni jirkeeda wejigeeda ku dhegan ee indhashareerka madaxana lagu xiray niqaabka ama burquc wixii la yidhaahdo waa ka xaaraam oo nebigu sal ll l slam wuxuu yihi laa tantaqibu lmar'atu lmuxrima naagta muxrimadda ama niqaabanayso intay ixraamka ku jirto taa waxaa laga qaadanayaa niqaabku wax la yaqaanay inuu ahaa maadaama la yidhi xilliga ay xarman tahay yaynan niqaabanin xilliga aynan xarmanayn niqaabku shay shaa'ica inuu yahay oo nebigu uu yaqaanay asxaabtu ay yaqaaneen ayaa meeshaas kaaga cad diin cusub ma ahan marka nacam qofka marka diin cusub u arkana de waxaa weeyaan wuxuu xadiidna kama warqabo fiqhigana kama warqabo xataa madhabta shaafici yacni wejiga waxa ay ka qabto haweentu inay wejigeeda asturato waxa ay ka qabtana nin garanaya ma ahan qofkaasi maa ayb marka waa sunno waa waajib labadaas warkoodaa socdo ma ahane ma jiro iyo yahuudow ka yimid iyo armow qofkaasi isaga afkaar yahuud ba wataaba nacam hadduu la dagaalamaayo diinkii ilaahay wax ka mida ah. isaga amay afkaartaasiba ku jirtaa ayib shayga labaadee naagta ka xaaraamta muxrimadda waxay tahay yacni galoofiska laa tantaqibu almar'atu lmuxrimatu walaa talbasu lqufaazayn galofis ma gashanaysa naagta muxrimadda labadaa bisaa ka xaaraama dhar marka la yidhaha inta kale dharkeeda caadigay wadanaysaa haddii nin niman iyo ay meesha soo marayaan oo kale waa u bannaan tahay jilbaabkeedu hadduu dheer yahay markay niman iyo aragto hoos inay wejigeeda ku raariciso markay dhaafaanna ay markaa yacnii kor uga qaado maaha niqaab waa jilbaabkeedii waxaana sidaa samey jiray xaasaskii nebiga sal ll l slam caa-isha radia allahu canha iyo asmaa iyo sidaasa yay wariyeen ayb barafuunku waa xaaraam oo qofka yacni muxrimkaa inuu diib iyo barafuun isticmaalo dharkiisa iyo maryihiisa labadaba waa ka iyo korkiisaba waa ka xaaraam ee qabla ixraamihi inuu korka marsado waa u bannaan tahay dharka maahan korka inuu marsadaa waa u bannaan tahay walow markau xarmado kabacdiba haka carfo dhib ma laha laakiin marka uu xarmado kabacdi diib iyo barafuun u dhowaan maayo walaa tumisuuhu diiban buu nabiga yidhi sal l l slam waxaa ka xaaraam ah qofka muxrimka ama ixraamka uu keensanaa sidoo kale waxaa ka waxaan sheegnay hadda dharkii libaaskii waa waa ka hadalnay diibkii ninkii inuu madaxa iyo daboosho iyo waa ka xaaraam waxaa kaloo xaaraama tinta nin iyo naagba waxaa xaaraam ka ah timaha jirka ku yaallo intay xarman yihiin in la gooyo wax ka mid a ah, in la gooya waa mamnuuc kuwa hoose xaadda jirka ku taallo tintan kore madaxa ku taallo shaaribada midna ma jaraayo in allaale intuu muxrim yahay aayaddanna waa tuse walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxilahu ayb waxaa kaloo ka xaaraam ah nikaax laa yankixu lmuxrimu walaa yunkixu muxrimku ma nikaaxsado mana nikaaxo gabadhaadana ma nikaaxi kartid wakiilka ma noqon kartid adiga ma nikaaxsan kartid qof uma aqbali kartid baabkaas marka waa isaguna meeluu ku go-an yahay waxaa kaloo ka xaaraam ah ee ugaarsi inuu sameeyo sayd ugaarsi yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda wa antum xurum idinkoo muxrimiin aha sayd iyo ugaar ha la ugaarsanina laakiin midka badda waa loo ogol yahay uxilla lakum saydulbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum walisayaarati waxurima calaykum saydulbari maa dumtum xuruma waxaa kaloo ka xaaraam ah qofku markuu ixraam iyo muxrim uu galo haween inuu jimaaco uma banaana haweentiisii ma jimaaci karo mubaasharada iyo waxyaabahan waa ka xaaraam lafteeda inuu xataa istimtaac iyo waxa uu ku sameeya ma banaana oo aayadda alxaju ashhuru macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaji intaas marka muxaramaat lixraamka waxyaabahaas marka yacni qofka muxrimkaa laga xarimay labay isugu jiraan qeybna haddii uu ku dhaco waxaa laga rabaa waa intaan aayaddan ay sheegtay fa fidyatun min siyaamin ow sadaqatin ow nusuk oo waa maxay tahay marka kuwaasi tintiibuu iska xiiray tinuu gooyey ciddidiibuu iska guray waxaa la mida dhar libaas ayuu labistay dhar isagoo og diib iyo barfuum buu marsaday muxrim isagoo oo og kuwayaalkaas markaa fidyadan ayaa ku waajibayso haddii marka barafuunka iyo lebiska iyo jaahilnimo iyo ama isagoo hilmaansan oo u sameeyey markaasuu iska bixinayaa waxna lagama rabo laakiin wixii ah itlaaf wax uu ku dheelay ama uu gooyey sida tinta uu iska jaray oo kale iyada sina ama hilmaan ama jaahil ka ahaw ama u baahnow iyada fidyo un mar walba waa waajibaysaa itlaaf iyo tarafuh ayaa loo kala qaybiyaa fidyada marka ou ugaar ou dilo ou ugaarsado fidyadeeda iyada suuratu lmaa ugu tegaynaayo fajazaa-un mithlu maa qatala min annacami yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum hadyan baaliga alkacba ugaartii uu dilay baa waxaa looga qiyaasanaa wixii xoolo u dhigmo xoolahaasuuna bixinaa hadhow hadduu awoodi waayo waxaa loo bedelaa badar badarkii baa haddana waxaa loo sii bedelaa soon kaana marka waxaa weeyaan damuljazaa la yidhaha midkaas oo hadday arrintaadu ugaarsi ay tahay fidyadan waa ka baxee mid kalaad aadaysaayo waxay tahay ugaar ugaarkaasi xoolaha wixii u dhigmo in markaa laba nin ay qiyaasaan kadibna saa la sameeyo jimaaca isaga muxaramaatulixraamkana aan soo sheegnay kulligood xajka iyo cumrada ma buriyaan ganaaxa kugu dhacayo fidya kugu dhacaysa laakiin xajkaagii ma burin iyo cumradaada laakiin jimaacu asaga xajka iyo cumrada waa burina wuxuu dheer yahay muxaramaatulixraamka shayga keliya ee qofka ka burinaayo xajkiisu waa jimaaca ama cumradiisa jimaacuna goormuu buriyaa qabla taxalluli alwal maalinta la tuuranayo tobnaadka oo qofku intuu tuurto ou xiirto ou xalaaloobayo ila nisaa ayaa taxallul lwal la dhahaa taxallul lawalka ka hor haddii jimaac uu sameeyo xaj waa ka fasaaday ninkaas oo yacni qabla intuunan dhagaxii wixii tuurin ka hor buu jimaacii sameeyey waa ka xajkii waa ka fasaaday markaas uu xajka fasaada maxaa laga rabaa fidyadiisu maxay noqonaysaa badana hal geel ah saxaabadu saasay xukumeen nebigu ma xukumin laakiin saxaabadaa xukumeen wax ku diidana ma la arkin hal neef oo geel ah ayaa qofkaa laga rabaa waxaa kaloo waajib ku noqonaya sanada dambena inuu soo xajiyo xataa hadduu tadawuc ahaa waxaa kaloo waajibaya cumar radia allahu canhu uu yidhi isaga iyo haweentii meeshii ay jimaaca ku sameeyeen markay maraayaan waa inay kala tagaan ay kala leexdaan cumar isaga saasuu ku daray radia allahu canhu ayb meeshaa marka isagana jimaacu dhiiggiisu waa sidaas xajkuna waa fasaadiyaa bacda taxalluli lawalow dhacay wa qabla athaani oo dhagaxii buu maalinta tobnaad tuurtay tintii uu iska xiiray haweentii u tegay isagoon dawaafkii samaynin ee ninkaasi marka neef ari ah neef baa lagu yeelanaa yani bedenadii marka <coughs> way ka dhacaysaa xajkiina xajkiisiina ma fasaadaayo xajkiisii ma fasaadayo waa bacda taxallul alawal hadduu jimaaca sameeyo amaa qablahu hadduu sameeyo waa saas cumradii iyaduna sidaasoo kale waa intuusa xiiranin iyo waxaa loo kala qaadayaa qabla intuunan dawaaf iyaba gelin isagoo xarman buu haweentii u tegay isagoon weli dawaafkii sacyigii la imaanin cumradaasi waa fasaaday waa burtay intaas marka waa muxaramaatulixraamka ayb iyo waxaa markaa ka laazimayo ama ka dhalanayo faidaa amintum fa idaa haddii amintum aada nabad gashaan faman <clears throat> qofkii tamataca raaxaystay bilcumrati biitmaami alcumrati cumradii dhammaystirideeda ku raaxaystay ila alxaji ilaa ixraami alxaji xajka xarmashadiisa intii ilaa laga gaara intii ka ah cumradaa ku raaxaystay fa calayhi korkiisa maa ayaa ahaaday ay ladii kii istaysara fududaaday min alhadyi hadyiga xaalowna ka mid yahay kaa ah. faman ruuxii lam yajid aan helin oo hadyi aan helin facalayhi korkiisa siyaamu halaaati ayaamin saddex maalmood soonkood ayaa ah ayb fi lxaji xajka dhexdiisa ou ku soomo ayaa dushiisa ah yani maalmaha xajka dhexdooda uu ku soomo ayb maalmahaas oo filxaji xajka dhexdiisa ahaatay hadii la rabana waa la dhihi karaa wa sabcatin iyo toddobo ayaa korkiisa ah soonkooda idaa haddii rajactum aada noqotaan intifaadaa ku jira tilka taadaasi saddexdaa iyo toddobadaasi tilka taadaasi casharatun toban waaye tobanka oo kaamilatun dhammaystiran tilka taadaasi casharatun toban waaye kaamilatun oo dhammaystiran halkanna marka waxau rabbi uu ka hadlayaa marka xukun kale oo xukmu tamatuc culimada waxay isku waafaqsan yihiin oo ay isku wada yacni bilijmaac ijmaac wuxuu ku guntanmay in qofka saddex siyaaloodba oo u xarman karo miiqaadkaagii markaad gaarto saddex siyaabood saddex hab midkii aada doontaad ku xarman kartaa alifraadu waalqiraanu waatamatucu saddexdaas waay ifraad maxaa la yidhaha marka alifraadu macnihiisu waxay tahay inaad marka aada miiqaadka soo gaarto xaj keliya inaad ku dhawaaqdo bilihii xajkaa lagu jiraa miiqaadkii baad soo gaartay labayka xajatan ayaa tiri markaasaad yacnii xajkii baad saa ku dhammaysatay qofkaasoo kale marka markuu sidaa xaj keliya xirto miiqaadkii markuu soo gaaray ou xaj keliya xirtay maka uu usoo dhaadhaco dawaafuu sameynaa dawaafkaas waa sunno taxiyatulmasjid oo kale waay dawaafulquduumaa la yihaaha haddii uu ku dara marka sacyi ou raaciyo safey marwo ou sacyiyo sacyigaa waa u xisaaban yahay xajkiisao ugu xisaabnaana kadib waa joogaa tintiisa ma taabanaayo ixraamkiisa uuna baaqi ku ahaana maalinta sideedaad marka la gaaro yowmu tarwiya xajka wuxuu aadayaa mina maalinta sagaalaad carafuu tegayaa habeenkii musdelifuu baryayaa maalinta tobnaad dhagixibuu tuuranaa dhagixii markuu tuurto tintiibuu iska xiiraa waa soo dhaadhacayaa markaa maka ayuu imaanayaa dawaafulifaadou sameynaa dawaafulifaadou sameynayaa dawaafulifaadaha kadib sacyi lagama rabo waayo isaga sacyigii xajkiisa hore usoo sameeyey haddii awal ounan sacyinin hadda waa inuu sacyiyaa markaas qodobkaas marka ninkaa mufridka ah kadib de mabiidkii mina iyo dhagax tuurkii iyo iska joogayaa maalmahaas markay dhammaa uu dhammaysto kabacdi marka wuxuu aadaa halkaas marka xajkiisii waa uga dhammaatay dawaafulwadaac uu sameynaa hadduu aafaaqi yahay haddana cumro ayuu soo cumro gaaro haddana soo xirana uu sameynaa ifraad marka kaasaa la yidhaha wax hadyi iyo neef ku waajibaayana ma lahan cumar iyo cuhmaan iyo kaasay fadili jireen alimaamu shaafici iyo alimaam maalik iyana kaasay fadili jireen sababtuna waxay tahay dhibaa ku jira dhib qofkaani xaj buu xarmanaa intaas ixraamu baaqi ku ahaana haddana safar labaadoo cumradii u galaa waladru alaa walajru calaa qadri lmashaqa ninkii sidaas samaynaayo falifraadu fii xaqihi afdal wejka labaadna waa qiraan qiraanku wuxuu yahay markuu soo gaaro miiqaadkii uu soo gaaro ayuu wuxuu dhahayaa labayka xajatan wa cumra xaj iyo cumruu isku daraa bilihii xajkaana lagu jiraa ninkaa marka dawaafulquduum buu samaynaa sida kii mufridkaoo kale sunnuu u yahay sacyi buu la imaanaa ixraamu baaqi ku ahaana maalinta marka yacnii xajkiibuu soo dhammaysanayaa maalinta tobnaad dawaafulifaadihii buu la imaanaa sacyi horow u sameeye lagama rabo hadhow marka mabiidkii mina iyo maalmihii beri meeshaasu jooga iyo dhagax tuurkii kadib marka hadduu aafaaqi yahay markuu baxaayo dawaafulwadaacuu samaynayaa ninkaa wax dambana lagama rabo cumradiisiina waxay dhex gashay xajkiisa hal camal oo xaj ayuu cumradii dhex gashtay marka hadyina waa laga rabaa xoolow qalahna oo salafku marka mutamaticay isaga laftiisa u yaqaaneen sababtoo ah hal safar iyo hal camal ayuu laba camal laba nusub oo ku gutay soo ma garanay labadan qolo marka iyaga yacnii xaalkoodu waa sidaas qaarinku waa saas nebiguna sal ll slam wuxuu ahaa qaarin waayo xoolow soo kaxeeyey isaga wejka saddexaad wuxuu yahay waa midka hadda aayaddanna ay ka warramayse tamatuca tamatuca isaga marka wuxuu yahay bilaha xajka inuu cumro xirto ashhuru lxaj oo haddaba bilahan ku jirno waayo inuu cumr miiqaadka markau soo gaaro labeyka cumratan inuu yiraahdo oo uu kacbada tago waa dawaafa dawaafkiisaas waa rukni cumrada cumrada uu soo xirtay buu rukni u yahay ogow sacyi buu sameynaa sacyigaas yaa iskale cumradaa iskale uu ku dhawaaqay kadib tintiibuu iska gaagaabina ninkaa macnaheedu waxay tahay waa xalaaloobay maalinta sideedaad dulxuja ayuu sugaa xajka maka ayuu ka xarmanaa marka xajkiisii xajkiisii ayuu maka ka xarmanaa maalinta sideedaad ama maalinta sagaalaad waxay u ahaataba ninkaa marka xajkii buu markaas gudanaa acmaashiisa maalinta tobnaad dawaafna waa laga rabaa ile dawaafkaas dadkao dhan waa laga rabay sacyina waa laga rabaa labaad waayo sacyigiisii hore cumradii uu ku xalaaloobaa la tagtay maalintaa dambe sacyi baa markaa dambena sacyi baa laga rabaa ninkaa marka xoolo hadii baana lagu leeyahay sida aayadda ay tilmaamayso kaas maxaa la yidhaahdaa mutamatic yaa fa yacnii imaam axmed isaga wuxuu qabaa inuu tamatuca fadli badan yahay oo nebiga tamatucuu tamaniyey buu yidhi low istaqbaltu min amrii ma stadbartu maa suqtu lhadya xoolo sooma kaxeeyeen waxaa iga soo tegay hadday ii dhiman yihiin xoolo ma aanan soo kaxeeyeen cumraanna ku xalaaloobi lahaa wixii nebigu tamaniyey ayaa fiican buu yidhi afdalna ah bacdi ahlilcilmina qiraanka fadli badan bay dhaheen ficilkii nebiga waayay dhaheen ninba meel buu ka fiiriyey fuqahada dhiiggaas marka mutamaticu uu bixinaayo cinda alimaami shaafici waa damu jabrin nuqsaan baa lakabaa buu leeyahay isaga nacam nuqsaanta lakabaa maxay tahay maalmihii uu iska xalaasha noqday oo naagtiisa hadduu doono uu u tegi karay oo yacnii isagii marka maalmahaas uu saa u raaxaystay Eh, ayaa maadaama muxaramaatu lixraamkii ninkan ay u banaanaadeen ayaa marka wuxuu leeyahay eh, qof waajib ka tegay oo kale waayo naqsigaasaa la kabaa waa damu jabrin xanaabilada iyaga waxay leeyiin ma ahan damu jabrine waa damu shukraan nicmadaa ilaahay ugu nicmeeyey ruksadaa ilaahay siibo ayaa looga shukrinaa ilaahay saas darteed marka naqsi iyo ma aha halkaasna fuqahadu marka sidaasay ka qabaan taas marka qaarinka iyo mutamatica labadooda neefaa laga rabaa maadaama iyaga nooc xoogaa raaxaysi iyo ay qabaan faidaa amintum marka allah wuxuu leeyahay faidaa haddii amintum aad nabad gashaan ood cadow ka nabad gashaan ood meelihii mashaacirtii muqadaskaa aada gaari kartaan faman qofkii tamataca raaxaystay bilcumrati biitmaami lcumrati cumro dhammaystiriddeeda ku raaxaystay ku raaxaystay ila alxaji ilaa waqti ixraami alxaji ilaa xajka xarmashadiisa waqtigeeda intii ka ah cumro ku raaxaystay yacnii ilaa iyo xajka laga xarmanayo raaxaystay muxuu ku raaxaystay cumro uu dhammaystiray ka xalaaloobay ayuu ku raaxaystay see ugu raaxaystay allaale wixii ka xaaraan ahaa ayaa u banaanaaday ilaa asxaabtu ay yaabeenoo nebiga markuu yidhi yacni kuwii aan xoolaha wadin waa ka fasakay cumradaa ka xalaalooba ayuu yidhi xajkiinana sugta mutamaticiin noqda markaasay waxay yidhaahdeen rasuul allow ayadhabu axadunaa ayansarifu axadunaa ilaa minan midkeen mina miyuu aadayaa wamadaakiiruhu taqdur ama wamadaakiirunaa taqdur iyadoo yacnii dakarkeenna manida ay ka qoyan tahay miyaan mina aadaynaa oon xaj xarmanaynaa yacni waxay ka wadaan annagoo jimaac mar dhow soo sameynay miyaan mina u kalahayn aan aadayna yani waxay la yaabanaayeen iyagoo soo aaday ixraam iyo maka iyo u yimid cumro iyo xaj inay intay xalaaloobaan haween ay u bannaan tahay iyo aad ugu cuslaatay markaasuu nebigu yidhi waa xalaaloobaysaan alxillu kulluhu culimada qaaraa marka waxay yidhahdaan waaba waajib qofkaan xoolo wadin ee kacbada soo gaaro waaba inuu cumro ku xalaaloobaa waajib abay leeyihiin wujuubkaas waa xooga yani aada uma xoog badna bacdi ahlilcilmi baa ku tageen wujuubku ma xoog badna asxaabta ayaga waajibow ku ahaa waayo nebiga amar siiyey markaas ee amarkii nebiga iyana inay qaataan tashriicii la arko iyo waxyaabahaasaa loo baahnaa laakiin hayruhum maadaama saddexdan wej midkay doonaan in lagu xajin karaa ay ijmaac ay tahay ee qofku haddii uu marka qiraan iyo ifraad ku xajiya awalba waa u banaanayd marka inuu cumro yani mutamatic ou noqdaa waajib kuma alla kuwaa loo sunneeyaa sidaas nebigu asxaabta kula taliyey waa u fiican tahay waayahay qofkii marka faman tamataca bilcumrati cumro qofkii ku raaxaystay biitmaami alcumrati ila alxaji ilaa waqti ixraami alxaji ilaa xajka xarmashadiisa waqtigeeda intii ka ah fa calayhi korkiisa maa ayaa ahaaday istaysara fududaaday min alhadyi hadyiga xaal uu ka mid yahay neef ari a ah waay marka faman axadkii qofkii lam yajid aan helin qofkaan helin muxuunan helinna alhadya hadyiga qofkaan helaynin yaa la dhahaa marka hadyi ma helin qofkii aanba awoodba u haynin bukow oon gada karin aan wadin markaas waa gadan karaa laakiin hadduu xoolo gato nafaqadii baa ka go ayso cid wax siinaysa male waa meeshiibuu ku rafaadayaa qof aan helin waay isaga laftiisu ma haysto hadi amase lacagtii waa haystaa xoolihii baa wuxuu joogaa qiimo aada qaali u ah haddii hadda uu lacagtaas ka bixiyana qaaliga ah nafaqadiisiibaa isdhimayso ama khatar gelayso qof aan haysanin unbuu la mid yahay faman lam yajid qofkaan helin hadyi qofkaan helin facalayhi korkiisa siyaamu halaathati ayaamin saddex maalmood soonkooda ah maalmaha oo filxaji xajka dhexdiisa ah saddex maalmood oo xajka dhexdiisa maxaa laga wadaa maalmaha xajkooda waxay noqonay waxay noqonayaan eh, wixiiba ka horeeyo waxay u badan yihiin culimada tobnaadka wixii ka horeeyo ilaa alxaju ashhuru macluumaat marka la yidhi waxaa lagu fasiray shawaal dulqacda iyo iyo tobanka hore oo ee dulxuja lagu fasiray marka koob iyo toban iyo laba iyo toban iyo saddex iyo toban kuma jiraan ayaga eh. akhar eh, in badanoo culimada saasay dhahayaan saa darteed marka saddex maalmood oo wuxuu soomayaa toddobada iyo sideedda iyo sagaalka waa soomi karaa isaga fi lxaji saas ama lixda iyo toddobada iyo sideedda u soomaha markaas uu soomaayo hal hal calayhi ma laga rabaa marka an yuxrim inuu ixraam xaalatu ixraam inuu ku jiraa waajib miyay ku tahay alimaamu shaafici wuxuu leeyahay waa inuu xarmadaa isagoo xarman oo xajkii ku guda jira soomaa saddexda maalmood marka qofkaasoo kale marka haddii uunan he xoole helaynin muxuu sameynaa marka lixda iyo toddobada iyo sideedda hadduu rabo inuu soomo maalintan lixaaduu xarmana labeyk allaahuma xajatan ayuu maka ka dhexdhahaya bacdi naas marka dadka ku inkiraayaad arkaysaayo marka waxay leeyihin marka nebigu maalintii sideedaadu xarmaday oo maka yani waxaan ujeedaa uu maka ka baxay oo mino iyo la aaday dadkana uu amray mutamaticinta inay xarmadaan ee ninkan isagaa de waa qof oo xaalkiisu waa ka duwan yahay oo qofkaani waxaa la yidhi saddex maalmood xajka dhexdiisa ku soonaa la yidhi isaga marka waa inuu xaj dhexdiis ku soomaa xajka dhexdiisana de ixraamkiibuu ku xaqiiqo uu ku yahay ta kale qofku sidiisaba waa xarman karaa waktiga xajko bilaha xajkao dhan haddii uu doono marka shawaal uu xarman karaa hadduu doono wuxuu xarman karaa dulqacda haddii uu doono dulxija u xarman karaa alxaju ashhuru macluumaat mar haddii xarmashadu marka waa bannaan tahay aayaddaasayna ku bannaan tahay mararka qaar waxaad arkaysaa dad iyaga qaar waxaa jira iska xirto dad ka celinayaad arkaysaa maxaan sameeyaa dharkan iska dhig uu leeyahay ixraamkan ka bax se ixraam uga baxaa mar haddii ixraam la gunto oo qofka uu isku laasimiyo ixraam kama bixi karo ilaa uu gaaro wixii uu uga baxayo faman farada fiihina alxajaaba la yidhi maalmahaanna xaj waa la fardin karaayo qofku waa ku dhawaaqi karaa xaj waa xiran karaa ayb marka sidaasuu yeelaa marka lixda toddobada sideedda hadduu saddexdiisa maalin ka dhiganayo inuu xarmado ayaa u bannaan yani wuu xarmanayaa waana soomaa marka isagoo xarman saddexdaas maalmood marka ma laga dhigan karaa ayaa mutashriiqa ayaa mutashriiqu waa koo iyo toban labiiyo toban saddexiyo toban jasman horta maalinta tobnaad ma banaana waa ciid iyada koo iyo toban labaiyo toban saddexiyo toban ma bannaan tahay ibnu cumar iyo caaisha waxay wariyeen in qofka mutamatica oo xoolo waayey inuu saddexdaas maalmood soomi karo oo uu ka dhigan karo maalmaha uu soomayo mar haddii xadiidkaas uu sugan yahayna isagaa la raacan oo xadiidkan marka waa xoog uu leeyahay waa saxiix waxaana laga qaadanayaa ayaamu tashriiqa inuu soomi karo qofka mutamatica ama qaarinka waayey hadyi fa siyaamu halaathati ayaamin fi lxaji waa ka dhigan karaa qofkaasina xajku waa ku dhex jiraayo acmaasha xajka waa socotaa xajkuma jira lama dhihi karan oo ayaamahaasi marka mabiitu minan iyo ah, ramyuljimaar iyo waxyaabahaasaa socdaan xadiidkaa marka ibnu cumar iyo yacni caa-ishana sidaasuu tilmaamaa oo nebigu inuu u ruqseeyey qofka mutamatica ah saddexdaa maalmood inuu soomi karo ayb laakiin madhabka shaafici sidaas ma aha saddexdaa ayaamu tashriiq cid soomi karta male waa inuu hore ka soomaa maalmaha hore ayuu dhahayaa qowl qadiimaa jira marka oo qowlka qadiimka isaga wuxuu qabaa saddexdaa maalmood ee dambe inuu soomi karo kaasaana xagga min xaysu daliil xoog leh wa sabcatin wa siyaamu sabcatin toddoba soonkood ayaa korkiisa ah idaa haddii rajactum aada noqotaano oo aada markaa guryihiinii aada u laabataan toddobaad soomaysaan markaa saddex iyo toddoba tilka taadaasi casharatun toban wa tobanka oo yacni tilka taadaasi casharatun toban waay kaamilatun dhammaystiran yani toban dhammaystirane intaa isku noqonaya dalika liman lam yakun ahluhu xaadiri lmasjid اlxaraam dalika kaagaas xugunkaas ama dalika tamatucaas meeshaan marka ishaarada iska jir laba tafsiiraa ku jirta tafsiirka koowaad loona badan yahay dalika tamatucaas faman tamataca bilcumrati sow lama soo sheegin dalika tamatucaas in la dhaho liman ayuu u sugnaaday lam yakun uunan ahayn ahluhu ehelkiisa aysan ahaanin xaadiri lmasjidi alxaraami masjidulxaraamka kuwii degan oo xaadir xaadir ku ah aynan ahaanin ehelkiisa kaasaa marka yacni xukunka tamatuca uu u sugnaaday haddaan dalika tamatuca u celinna macnaha waxay tahay tamatuc wuxuu u sugnaaday sidiisaba ninka aan masjidulxaraamka xaramka aan deganayn yaa la dhahaa marka masjidulxaraam ma degana yaa la dhihi karaa alimaamu shaafici wuxuu leeyahay qof kasta oo degan meel xaramka masaafatulqasri masaafo salaad loo gaabiyo ka yar qofkii xaramka u jiro oo yacni masaafadii salaadda loo gaabinayey intii waa siddeetan iyo afar kilomitr meelahaas ka soka qofkii xaramka ka degan qofkaasi xaadir ilmasjid alxaraam waaye tamatucna mala ma lahan isaga soo ma garanin isaga marka xaadir ilmasjid alxaraam wuxuu ku sheegayaa qofkii xaramka yacni u jiro qadar marka yacni masaafat lqasri wixii ka yar haddii xaramka uu masaafatulqasri u jiro iyo ka badanba uu u jiro qofkaas mutamatic waa noqon karaa liannahu laysa min xaadir اlmasjid اlxaraam ma ka mid ah sidaasaa marka eh, alimaamu shaafici isaga uu leeyahay marka dalika markaan tamatuca u celino habka tamatuca waxaa u xarman karo qofkii qofka aan makiga ahayn aafaaqi bis unbaa tamatuc iskale waayo marka macnaha meeshaa ku jira walidalika marka mutamatica afar shardi baa loo shardiyaa ixraamuhu alcumrata fi ashhuri اlxaj cumradii inuu bilaha xajka uu cumro xirto kow labo sanadkaas inuu xajiyo shardiga labaad bilihii xajka uu cumro xirtay sanadaasna waa xajiyey maxaa baxaayo bilihii xajka uu cumraystay waa iska tegey sanad dambe ayuu soo xajiyey sanadkaas maahane ahane sanadka xiguu xajkii uu sameeyey mutamatic maahan qofkaas shardiga saddexaad waxa uu yahay an yuxrima bilxaji min makata xajkuna waa inuu maka ka soo xarmado haddii uu bilihii um, e, xajka uu cumraystay xalaaloobay kadib uu baxay ee uu tegey markaa gurigiisii ama meel kale waddan kale ama magaalo kale uu tegey ee fog magaaladaas uu xajka kasoo xarmaday oo ama miiqaad uu kasoo xarmaday xajka ninkaa mutamatic ma ahan mufridoo isku bedelay calaa haadaa marka qofkii markuu intuu tamatuco cumraysto dabadeed marka uu cumradii ka xalaaloobo kadib uu yacnii miiqaad uu aado miiqaadkaas uu ka soo xarmado xajkii uu miiqaad uu kaga soo xarmado qofkaani waa iska bedelay tama mutamatic mufrid buu noqday oo calaa haadaa marka hadyi laguma laha qofkaas meeshaas marka laakiin qofku xoolo uu xaramka ku qalaa sharaf iyo ajar iyo khayr iyo wanaag unbay u tahay inuu xoolo baajinteed darteed baabuur intuu u kiraysto ou miiqaad aado maalinta toddobaad ama lixaad oo uu miiqaad ka soo xirto hadhowna uu yidhaha nin neef layguma laha waayo maka kama xarmanin xajkii maka kama aanan kagama aanan xarmanin saasaanan mutamatic ku ahayn daahirku waa sax laakiin inaad neef baajiso ood qaabkaas u dhaqanto maxaa kaaga ziyaadaya adigana neef haddaad meel dheer ka timid neefkaani afdalu lxaji alcaju wathaju buu yihi nabiga sal l slam xajka kan ugu fadli badan waa midka dhiig badan lagu daadiyo talbiyadana kor loogu qaado marka inaad neef ka dhuumato adoo intaasoo mayl soo socday waa faham darro iyo kas darro waay naam iyo qasad xumo waay naam waana jiraan dad eh, marka culamo oo dadka u fadwoodo oo yidhaahdo ordaha baxa xoole haddaad inaad bixisaan haddaydnan rabin yalamalama aada baxa baabuurkii raysto yalamalama aada waxaa laga yaabaa qarashka gelaayo iyo aadidda uu baxaayo iyo dhibka uu gelaayo wax badan inuunan ka badnayn neefkiiba qofkaa marka dad waxaa dhuminaya wax og ayb haddase isagood waxaa ka hadlaysan iyo oo yani xajkiisii ama cumradiisii malihin laakiin inuu iska ilaaliyo waayo qaab dhaqankaas oo kale ma fiicna waayo inaad wax kugu waajibayey aada yacnii ka baaqsato waa laga fiican yahay shardiga afaraad waxa uu yahay anlaa yakuuna min xaadiri lmasjid alxaraam waa inuunan ahaanin dadka maka degan afartaas shardi mutamaticu afartaas shardi waa inuu buuxiyaa qofkii shuruuddaa mid kamida laga waayo mutamatic ma aha saa darteed marka daalika tamatucaasi liman baa iskale oo usugnaaday lam yakun ahluhu ehelkiisu aynan ahaan aynan ahayn xaadiri lmasjid alxaraami masjid masjidulxaraamka kuwii ku degan dalika waxaa kaloo loo celin karaa xukunka oo waa maxay dalika xukunkaas xukunku muxuu yahay in hadyi neef uu bixiyo haddii neefkaasi marka yacnii uu awoodi waayena toban maalmood uu soomo xukunkaasi liman ayuu u sugnaaday lam yakun ahluhu ehelkiisu aynan ahayn xaadiri lmasjid alxaraami masjidulxaraamka kuwii degan meeshaa marka haddaan tafsiirkaa dambeda ogow ishaarada haddaan xukunka u celinno maxaa laga qaadanaa waxaa laga qaadanaa qofka makiga ah tamatuc waa u bannaan yahay markuu tamatucana isaga lagama rabo xoolo hadiyi lagama rabo inuu qalo ama soon hadyigii haddii la waayo la soomi jiray isaga laguma laha marka xukunkaasi qofkii aan maka deganayn baa iska leh xukunku waa maxay inuu neef fama staysara min alhadyi oo haddaan xukunka u celinin haddaan tamatuca u celinnana tamatuc maki mabalham ayaa kasoo baxayso labadaa macno ogow masaa'il fiqi a baa ku xirmaysa ishaaradana culimada labadaba waa u celiyaan midda horaana yacni badan ama loo badan yahay waataqu llaaha alla ka cabsada waclamuu ogaada ana allaaha alleh shadiidu lciqaabi ciqaabtiisu miday daran tahay oy adag tahay inuu yahay sidaa garta oo yacni markaa eh, ogaada ayb eh, baqawe isaga dalika ay hada alxukmu buu u celiyey xukunka haddii loo celshana waxay iska noqonaya markaasi ninka makiga ha tamatuco wax hadyi oo laga rabaana ma jiro aafaaqiga keliya ayaa hadyi laga rabaa bay noqoneen hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih cumrada dawaafulwadaac ma laga rabaa maya cumrada dawaafulwadaac ma lahan sida xooga badan dawaafulwadaacu wuxuu ka mid yahay waajibaadka xajka waa min manaasik alxaji buu ka mid yahay sida xooga badan khilaaf baana ku jira